alxamdu lilah rab اlcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina muxamedin wcalaa aalihi wasaxbihi wasalam allahuma anfacna bima callamtana wacallimna maa yanfacuna wasidna cilman yanfacuna walxamdu lilah cala kulli xaal waxaynu ku jirnay qaybihii sheekhu kaga hadlayey iibka waxau inoo soo waday shuruuddii ay lahaayeen arkaantii iibka waxaynu ku soo jirnay shuruuddii looga baahnaa shayga la kala iibsanayo in laga helo waxau sheekhu inoo soo tilmaamay inuu yahay shayga la kala iibsanaya ee iibkiisu ansaxayaa mid daahira inuu yahay ama shay nijaasoobay oo la daahirin karayo waa inuu yahay shay muntafac oo dheef sharciya oo maqsuudo ah oo mubaaxa waa inuu leeyahay maqduuran mid la karaya waa inuu yahay calaa tasliimihi dhiibiddiisa wa an yakuuna mamluukan waa inuu yahay mamluug iyo miduu leeyahay lilcaaqidi kan caqdiga iyo heshiiska galaya ow ama lahu calayhi korkiisa wilaayatun mas-uuliyad ay gu sugnaatay ow wakaalatun ama wakaaladi wa an yakuuna waa inuu yahay macluuman mid la garanaya lil lilcaaqidayni labadan qof ee wax kala guntanaya wax kala xidhanaya mid ay garanayaan waa inuu yahay caynuhu cayndiisa iyo muuqiisa wa qadruhu iyo qadarkiisa iyo intuu leegyahay wa sifatuhu iyo sifada uu leeyahay iyo tilmaantiisa waxau sheekhu leeyahay arkaanta uu leeyahay shaygan la kala iibsanayaa laba ayuu inoo soo sheegay sheekhu horoo ka saddexaad maqduuran an yakuuna maqduuran calaa tasliimihi waa inuu yahay shay ay suurtagal tahay inuu qofkan iibinayaa u dhiibo qofku ka iibiyey xisan ow sharcan haddiise aanu qofku karaynin inuu dhiibo oo masalan dee waxa weeyaan masalan shimbir duulay oo kale waxa weeyaan neef baadiyahoo ka lumay waa shay laga dhacay inuu iibiyaa ma ansaxayo le'annahu iibikii tufiidu milka caynin ayay ahayd soo maaha marka aad shay qofkan ka iibisay aad tidhaahdo waan kaa iibiyey lacagtii ama hadda ka qaada ama muddo dambe ka qaado oo ku heshiiyo waxa laga maarmaana qofkii shaygii inaad u dhiibto haddii aanad u dhiibi karayn oonad gacanta u gelin karaynin taa macnaheed waxa weeye dee waxba kamaad iibinin markaa maqduuran waa an yakuuna maqduuran waa inuu yahay mid la karayo calaa tasliimihi dhiibitaankiisa oo qofkan iibinaya waa inuu karayo inuu dhiibo qofku ka iibiyey waxa ay banneeyaan culimmadu haddii qofku aan iibinayaa aanu dhiibi karaynin laakiin qofka laga iibinaya uu ka qaadan karayo ayaa iibkeedu u ansaxayaa masalan qof baa shay dhac kaaga haystaa adigu qofkii kama qaadi karaysid laakiin qof awood u leh kaa dhaca ku haysta inuu ka qaado ayaa ku yidhi iga iibi way bannaan tahay markaa inaad ka iibiso isaguna markaa xoogu ka qaato qofkii taas way bannaan tahay bay dhahan culimmadu qodobka abraadaba shardiga abraad waa an yakuuna waa inuu yahay mamluukan shay mamluugahoo uu leeyahay lilcaaqidi kan caaqidka ah ee iibinaya shay uu leeyahay waa inuu yahay ow ama yaanu lahanin lahu calayhi wilaaya waa inuu wilaayo iyo mas-uuliyad ku leeyahay ow wakaalatun ama wakaalo waa inuu haysaa iibku marka u ansaxayo qofkan shayga iibinaya waxa laga loo shardiyaa saddex midun inuu noqdo inuu yahay qofkii isagu shaygan lahaayee sida sharciga u mulkiyey kaasi wuu iibin karaa waxaa kaloo iibin karaa qof isagu wilaaye iyo mas-uuliyad iyo xil uu shaygan ku iibiya leh masalan iminka ilmaha yar iyo qofka waalan ayagu waxba ma iibin karaan waayo mas-uul baa laga yahayoo weliba ayaa mas-uul ka ah weligaa mas-uulka ka ah oo aabbihii dhalaya ah ama aabbaha aabbihii ah ama kii wasiga ahayee labadoodu ay u dardaarmeen koodii dhimasho dembeeye ama kii qaadiga ama xaakimku mas-uul uga dhigay hantidooda iyo xoolahooda maslaxaddooda iyo dheebdooda darteed wuu iibin karaa markaa ma laha isagii laakiin wilaaye iyo mas-uuliyad iyo xil buu ku leeyahay waxa uu qaadigii ama yacnii qofkii yacnii dawladda ka madaxda ahaa ama u xil saaraa hantida ummadda ay leedahay marka maslaxo iyo dani ay ku jirto ee maslaxaddoodii iyo dantoodii uun lagu qabanayo waa uu iibin karaa laakiin ha la ogaada ma laha madaxweynuuna ma laha qaadina ma laha cid kalena male ummadda hantida ka wada dhaxaysa laakiin xilya mas-uuliyad baa ka saaran marka waxay u iibin karaanuun maslaxaddooda iyo dantooda ayay u iibin karaan laakiin inay u qaataan innu ninkaa meesha haysa iyo cidda ku xeeran iska leeyihiin oo si alliyaalyo siday doonaan ay ka yeelayaan sida caalamalislaami maanta ka taagan taasi wax bannaan maaha wala walaleel waa gefiya meel ka dhac kuwa ka iibsanaya kula mucaamaloonayaana waa kuwa markaa tuuga iyo dhac u wada badrheeraya weeye taa weyn logaadaa markaa waa in wilaaya ugu sugnaatay oo wakaalatun ama wakaala waa inay ugu sugnaatayoo qowgan hantidii kii lahaa u wakiishuu yidhi hantidaasaan ku wakiishay hanti aydaa iibi saddexdaa midnaba haddaanu ahayn oo aanu ahayn kii isagu lahaa oo aanu ahayn kii lahaa mid wakaashay oo aan ahayn mid wilaayad iyo mas-uuliyad u leh aanu ahayn iibkiisu ma ansaxayo fuduuli baana yidhahdaa innaguna faduuli baynu nidhaahnaa waa ninkaa iska faduuliga ahee iska bannaanjoogga waxaanu shaqo ku lahayn iska iibinaya waa anigoo iska imaaddo unoo gaadhigaagii iyo gurigaagii iyo jagadaagii iska faasxoyle waan kaa iibiyey ma soconayso nin baa waxaa la yidhi nin baa yidhi gabadhaadii baan furay waxaan u arkayey inuu baadil ku soco nin qadiya wuxuu ninku yidhi gabadhaadi baan furay markaasuu yidhi anna taadii baan furay mar haddaan laysu soo marayno waddadii sharciga ahayd laysu soo maraynine layska odhanayo uun haddaad iska furtay saablaantaydii adna taadii baan furay buudhi macnaha waa caynkaasoo kale qofku haddaanu shayganu iibinayo ama aanu lahayn ama walaayo ama mas-uuliyad ku lahayn faduuli baa la yidhaahdaa waxaana arrintaa markaas u daliila xadiidka imaamu abu daa'uud iyo tirmidi iyo nasaa-i ibnu maaja asxaabu sunan ay warinayaan xakiim ibnu xisaam waxa uu leeyahay rasuulka ayaan u tegey waxaan yaa rasuulallah qof ayaa ii imanaya waxa uu weyddiinayaa inaan ka iibiyo waxaanan haynin suuqa miyaan uga soo iibiyaa kadib miyaan ka iibiyaa nebigu wuxu udhi laa tabic maa laysa cindak ha iibinnin wax aanad adigu haynin eeg waxaan qof gala ayaa leh adigoon adigu haynin kama iibin kartid masaladana walaalayaal dhowr arrimood baa ku sugan masale in badan lay weyddiiyo bacadlayaasha dhexdooda ka dhacda qof baa masalan meheraddan doonaya inuu wax ka iibsado markaa ma hayo meherad kale ayuu uga soo qaadayaa waxa laga yaaa meheraddii inuu qiimo kula soo heshiiyo qofkanna qiimo ka siiya maxay noqonaysaa hortu adigu haddaanad haynin qofkii heshiis iib lama geli kartid haddii aanu dee salam ahayn shay laysla tilmaamay oo lacagtii aad ka hormarsatay ama caqdulistisnaac haddaanu ahayn shay aanad haynin horta qofkan kama iibin kartid marka aad meheraddaa ka soo qaaddana laba weji unbay noqonaysaa waxaad kaga soo qaadday haddaad adigu meheraddaa ka soo iibsatay ama lacag kaasha si amaha lagugu qoro oo dabeedna qofkaa qiimihii soo kala goosateen oo qofkani hadduu ka tago shaygan adiga uu kuu oollayo wixii aad qofkan ka siisa adiga ayaa leh haddaadse qofkii mihraddaa kale lahaa aanaad ka soo iibinina aad ka soo qaatoo tidhi waan soo iibinaya wixii aad siiso qofkii ayaa yeelanaya wixii uu kaa siiye mooyaane marka waa in runtii arrimaha la fahmaa dadka masalan alaabooyinka soo diranaya bakharrada oo kale iyo meheradaha waaweyn soo diranaya lacagta si aad alaabtii uga iibiso alaabtiina adigu aanad haynin horta adigu qofgaa kama isagu intuu lacagtiin kuu soo dirsado alaabtaadii kama iibin kartid insha allahu tacaala waynu arki doonnaa mar hadduu lacag kuu soo dirsaday ama waa inuu qofkanu gaadhigani ciddan u soo dhiibtay wakiil ka soo dhigto oo kaasi uu noqdo kii iibsanaya adna kii ka iibinaya aad noqoto haddii aanadba haynin alaabtan uu doonayana inaad lacagtiisa qaaddo intaad alaabtii suuqa ka soo iibsay haddana isagii dib uga iibiso taasina wax bannaan ma aha waa inaad markaa qofkii u doonta oo suuqa aad uga doontaay ood u soo iibisa ama markaa isagu ha ku siiyo dee khidmad ha ku siiyo ama mushaqaeed ha ku siiyo waxaad kula heshisaan laakiin taad haysana kama iibin kartid qof mar hadduu ku soo wakiisho tu aanad hayninna kama iibin kartid suuqa ayuunbaad wixiisii ugaga soo iibinaysaa oo aad wixiisii wuxu siinaysaa marka waa an yakuuna mamluuka lilcaaqidi ow lahu wilaayatun lahu calayh wilaaya oo wakaala faduuli almadhab alqadiim liimaam shaafici iyo a'immada saddexdaahee kale ayaa iibkiisa banneeya laakiin waxay yidhaahdaan waa hadduu oggolaado ciddii lahayd masalan ninaa saaxiib tihiin oo aad ogayd inuu gaadhi iibinayo amaba aad ogayd inuu guri iibinayo amaba aad ogayd masalan inuu jagaba iibinayo ayaa isagoon joogin aan ku wakiilannin oo aan mas-uul ka ahayn ayaad waxaweeye qiimi rafiican noqoto waad faasaxdayba waxay yidhahdeen iibkaasi wuxuu ku ansaxayaa hadduu qofkii laha ogolaado hadduu ogolaan waayna waxba kama jiraan weeye alqowlu ljadiid imaam shaaficina wuxuu leey maba ansaxayaba xataa hadduu ogolaado wa an yakuuna waa inuu yahay shaygan la kala iibinaya macluuman lilcaaqidayni labadan qof ee wax kala iibsanayaa kan iibinaya kan iibsanaya shay ay garanayaan waa inuu yahay caynuhu cayntiisa waa inay garanayaanoo shay ay muuqiisa garanayaan waa inuu yahay wa qadruhu intuu leeg yahay waa inay garanayaan wa sifatu sifada iyo tilmaanta uu leeyahay waa inuu garanayaa haddii kale qarar iyo kada iyo isqabsi ayaa soo gelaysa nabiguna sala allah alay slm nahaa can bayci alqarar xadiidka imaam muslim warinaya bayculqarar waa diiday mar haddii aynu sidaa nidhi falaa yasixu ma ansaxaya baycu axadi hawbayni laba mara midkood iibinteed aw ilcabdayni laba addoon midkood wala walalbaycu iibinna ma bannaana bimil'i haada albeyti guriga muggiisa oo tacaama raashina walaa baycu maa shay iibintiina ma bannaana lam yarahu aanu arag walaa shiraahu iibsigiisuna ma bannaana waxauu sheekhu leeyahay falaa yasixu mar haddaynu ni shayga la kala iibsanaya waa in laysla garanayo oo shay majhuulahoon laysla garanaynin in la kala iibsaa ma bannaana mar haddaynu saanay falaa yasixu ma ansaxaya bayicu axadi thawbayni laba mara midkood in la iibiyo labadaa mara midkood baan kaa iibiyey lacagta keen midumaad qaadanne awil cabdayne ama laba addoon midkood ayaan kaa iibiyey ma bannaana le'anna wuu qarsoon yahay oo labadan shay buu ku qarsoon yahay ma ansaxaya qiimahoodu waxa taa isku mid ha ahaadee waxaa la doonaya inuu dhaa kanaan kaa iibiyo qofkii iska eegu ku qanco wala albaycu walaa yasixu lbaycu ma ansaxayay bimil'i haada albeyti gurigan muggii oo tacaama raashina isagana ma bannaano oo intuu leekaabaan la garn intuu qaadiya guriga raashin baan la garanaynin nusaqa qaarkood waxay dhaheen walalbaycu bimil'i haada طacaaman ow bizinati hadihi اlxasaati dahaban ma bannaana walalbaycu ibna ma bannaana bimil'i haadaa shaygan muggii طacaaman oo raashina shay baa la soo qaaday waxaa la soo qaaday baaldi ama waxaa la soo qaaday weel kale waxaan kaaga iibiyoon shayan kaa siinayaa shaygan muggii oo raashinaa ama intuu dhagax soo qaaday ama quruurux soo qaaday ayaa wuxuu leeyahy bizinati haadihi alxasaati quruuruxani intay u miisaan noqotee dahaba ayaan kaa siiye yacnii ma ansaxayo kaasinaa li'annahu shaygan lacagta shayga lagaaga iibsanaya ayaan intay tahay la gelanaynin walaa baycu maa shay mintina ma ansaxaya lam yarow kan iibinaya aanu arag ama kan iibsanaya aanu arag ama labadood midkoodna ma aanay arag walaa shiraawu iibsigiisuna ma bannaana shay aanad arag ama kan iibinaya aanu arag ama labadiinnuba aydaan arag le'anna waxaan la kala iibsanaya waa in cayntiisa iyo qadarkiisa sifadiisaba la garanayaa isqabsi baa meeshaa ka imanaya hadhowta shaygii marka la arko culimada qaar baa khiyaaru ru'ya ayagu banneeya oo arrintaa banneeya sidaa daraaddeed mar ayaa waxay culimmadu yidhahdaan qofku mar hadduu indhoolo yahay oo u dam yahay inuu wax iibiyo iyo inuu wax iibsadaa ma bannaana laakiin muxuu samayn karaa waxbuu cidbu wakiilanaya waar hebelow wakiilbaan qaadhigi shaygaygaa iibi ama ii soo iibi leanna wixii ma arkay hadhown isqabsi baa ka imanaya faslun adaakani faasilun mid inoo kala saari weeye fii ma taqadama wa fii ma saya'ti fi lbayci arabowi waxa u baab yahay iibkii rabawiga ahaa ama iibkii ribadu ku jirtay ribadu waxay ka mid tahay dembiyaalka waaweyn shareeco sharaa'icda ilaahay soo dejiye ka mid ahaana laguma xaaraamtinima laguma xalaalaynin ilaahayna kitaabkiisa qur'aanka ah qof wax sameeyey oo uu dagaal ilaahay ku ogaysiiyey waxa jira uun aklu riba ka ribada cunaa waxaanay arrintaasi tusinaysaa bay yidhaahdeen culimmadu inay su'ul khaatima inay keenayso maalinta qiyaamahana inay soo kacayaan ay qubuurtooda ka soo kacayaan ayaga oo dhacdhacaya sidii jin la yani qof jin derderay oo kale ayagoo ah ayay soo kacayaan baa ilaaha ribadu markaa luqa asalkeeda waxaa la yidhaha ziyaado oo raba shayu bimacnaa zaada baa la yidhaahdaa xagga sharciga marka ay shaaficiye qeexayaan madaahibtu way xagga qeexida iyo xagga cillada ribadaba madaahibtu way isku khilaafaan laakiin shaaficiye markay qeexayaan waxay yidhahdaan caqdun calaa ciwadin makhsuusin hayru macluumi tamaasuli fii micyaari sharci xaalat alcaqdi ow maca taakhiirin fi lbedelayn aw axadihima waxay yidhahdeen caqdun waa heshiis lagu heshiinayo calaa ciwadin maqsuus wax isdhaafsi gaar ah waa wax la isdhaafsanayo waxa la isdhaafsanayee ribadu gelaysaana waa shay maqsuus oo shaaficiyadu waa wixii raashinaha la quuto iyo lacagaha waa ciwad maqsuusa oo aan la ogayn hayru hayri macluumi tamaahul oo isleekaanshihiisa aan la ogayn uu isku leegyahay fii micyaari sharci sharcigu wuxuu wax ku beego ee miiska ama miisaanka isleekaanshihiisa aan la ogayn xaalat alcaqdi xilligaa caqdiga ayaan la ogayn inuu isleeg yahay oo ama waxa la ogyahay inuu kala badan yahay ama inuu isleegyahay inuu kala badan yahay toonan lama ogaa ow maca ta'khiirin fi lbedelayn ama labadoodiiba waa la dibdhigay labadii shay laysku yimid waa la dibdhigay ow maca ow axad ama midkood baa la dibdhigay waxa weeye heshiiskaa lagu heshiinayo isdhaafsiga raashinka ama lacagaha ayadoo markay isku jinsi yihiin aan la ogayn inay isku leeg yihiin sharcigu wuxuu wax ku beega ama wax ku iibiya miiska iyo miisaanka ah oo aan la ogayn xaaladda caqdigu dhacayo ama yacnii labadoodiiba meesha laga saaro la dibdhigo ama midkood la dibdhigo taas ayaa la yidhaahdaa caqdun calaa ciwadin makhsuusin hayri macluumi tamaaul fii micyaari sharci xaalat alcaqdi ow maca takhiiri fi lbadalayn ow xadiima saas ayay yidhahay ku qeexaan ribadaasina waxay u qaybiyaan shaaficiyadu afar qaybood mid riba alfadli baa la yidhaahdaa waa raashin isku mida iyo lacag isku mida marka laysku iibinayo ee la kala badiyo midna ribalyad baa la yidhaahdaa waa laba shay oo rabowiya oo laysku iibinayo oo kala qaadashadoodii la dibdhigayo ama midkood qaadashadiisii la dibdhigayo midna riban nasii'a baa la yidhaahdaayoo waa labadaa shay ee rabowgaahee laysku iibinayo ee muddo loo samaynayo kala qaadashadooda midna ribal qardi baa la yidhaahdaayoo waa amaah kasta oo qofka u keenaysa oo u soo jiidaysa waxaa la yidhaahdaa faa'iide iyo nafci waxaana arrimaha u daliila xadiidka saxiixa ah ee imaamu muslim uu warinaya nebigu sala allahu calayhi wasallam wuxuuhi addahabu bidahab dahab dahab marka lagu iibinayo wlfidatu bilfida fida fida marka lagu iibinayo walburu bilbur burbur markaa bur lagu iibinayo shaciir marka shaciir lagu iibinayo timir markaa timir lagu iibinayo midix marka midix lagu iibinayo milan bimil waa inay isleekaata sawa bisawa yadan biyad waana in gacan gacan lagu kala qaataa faida ikhtalafat hadihi alasnaafu markayse iskhilaafsan yihiin ee raashinkiina raashin kala duwan yahay lacagtiina lacag kala duwan tahay fabiicuu kayfa shitum ida kaana yadan biyad isleekaanshii meesha wuu ka baxaya mar haddii kala jinsi laakiin waa inay yo dembiyad yihiin haddaba wuxuu udhi sheekhu raximahu ullahu tacaala idaa baaca طacaaman markuu bijinsihi ku iibiyo ow fidatan buu bifidatin ku iibiye ow dahaban buu bidahabin ku iibiye ushturida fi lbayci waxaa loo shardiyaa alxuluulu xaalnimo ayaa loo shardiyaa wa taqaabudu kala qaadasho qablo tabaruqi ayaa loo sharta intaan la kala tegin waalmumaahalatu inay isku leegyihiin bilkayli miiska in kaana mima yukaalu haddii ay waxyaalaha la miiso wa bilwasni miisaanka waa inay isku leegyihiin idaa kaana mima yuusan hadduu yahay waxyaalaha la miisaamo fain baaca طacaaman biطacaamin hayri jinsi hadduu ku iibiyo aw fidatan buu bidahabin ku iibiyo ushrida amarhaani baa la shardiyaa alxuluulu wataqaabud duuna almumaasala isleekaanshan lama shardiyo wuxu uhi sheekhu raximah ullahu tacaala waidaa baaca طacaaman markuu bijinsihi ku iibiyo sonkor iyo sonkor buu isku iibinayaa bariis iyo bariis buu isku iibinayaa gellay iyo gellay buu isku iibinayaa digir iyo digir buu isku iibinayaa raashimadaa isku midka ah walow noocyadoodu haba iskhilaafsanaadaane ayuu isku iibinayaa waxa keenaya in laysku iibiyana dee way kala wanaagsanaan karaan oo masalan timir xun iyo timir wanaagsan baa laysku iibiyey wakhtigii nebiga markaasaa khaybare ayuu nin ugala yimi timiraasoo masuuli timirta khaybar oo dhami macaynkana markaasuu hi maya yaa rasuul timirtan xun labadeeda saac iyo saddexdeeda saac baan ku soo iibsadaa tan wanaagsan markaasaa nebigu uhi sidaa ha yeelin ta intaad iibisoo daraahim siiso kadibna tan wanaagsan lacagtii ku soo iibso markaa imminka bariiska kan basmatiga la yidhaahdo iyo kan kaleee caadigaa baad isku iibinaysaa markaasaad kontonkii kiilo waxaad yacnii siinaysaa oo dhaafsanaysaa labaatan kiilo ama toban kiilo basmati ayaad siisanaysaa waysku bariis laakiin way kala duwan yihiin kala yar wanaagsanaantanaana markaa kalabadinta keenaysa ta aan la ogolayn waa taa marka idaa baaca markaasa waxaan u sheegay macnaha maxaa wixii mar hadduu isku mid yahay la isugu iibinayaabaa meesha soo gelaysaa idaa baaca طacaaman bijinsi markuu ku iibiyo aw fidatan buu bifida fidu fida ku iibinaya silfar buu silfar ku iibinaya aw dahaban buu bidahabin ku iibinayaa ushturida fi lbayci iibka waxaa loo shardiyaa marka laga yimaado shuruuddii kale iibku lahaay aynu soo marnay taasna iyadoo loo shardiyay waxaa u dheeraada alxuluulu kow xaalnimo macnaha xuluulku waa maxay waa inaan wakhti loo qabannin ee xaallow yaho iminka la kala qaadanayo ka labaad wa taqaabudu qabla tafarruqi intaan la kala tegin ka horna waa in la kala qaadanayo oo labadani miyaana isku mid ahayn markaa isku mid ma aha waxaa dhici kartaa imminka xuruulka wuxuu kaga bixi karaa hadday labada qof masalan wada fadhiyayaan saacad ama laba saaco oo ay dabeedna heshiiyaan shay rabo wiyay kala iibsadeen dahab ama raashinaya ama lacag bay kala iibsadeen dabeetana waxay dhahaan aan iska fadhino hadhow caawa markaynu kala tegayno ama saacad ama laba saacadood kadib markaynu kala tegayna baynu kala qaadan doonnaa iminka xaalla maaha waa muajal laakiin qabla tafaruqna way kala qaateen intaanay kala teginna way kala qaateen markaa qabla tafaruq waa kala qaateen laakiin markii ay caqdiga galeen bay heshiis dibdhigida ayay markaa sameeyeen markaa qabla tafaruq waa la kala qaateen laakiin xuluul baanu xaalaanu ahayn marka alxuluulna waa inaan muddo loo qabannin haba yaraato hadhow haba la kala qaatay intaan la kala wa wataqaabudu qabla tafaruqina waa intaan la kala tegin waa la kala qaataa waa labadaa haddii yacnii la muddeeyo kala qaadashadiisa muddo yar kadib haatee ribanna si ay noqonaysaa qabla tafaruq haddaan la kala qaadaninna ribal yad buu noqonayaa walmumaasala waa inuu isku leegyahay bilkayli miiska in kaana mima yukaal hadduu yahay waxyaalaha la miiso wa bilwasni xagga miisaankana waa inuu isku leegyahay idaa kaana mima yuusan haddii uu yahay waxa la miisaamo waa siduu xadiidku tilmaamayey milan bimili sawaa bisawaa yadan biyad markuu isku nooca yahay weeye haddaba fa in baaca طacaaman hadduu biطacaamin hayri jinsihi wuxuu raashin buu raashin aan la jinsi ahayn ku iibinayaa beriis iyo digir buu isku iibinayaa beriis iyo gallay buu isku iibinayaa gallay iyo hadhuudh buu isku iibinayaa misir iyo wuxuu isku iibinayaa hadhuudh buu isku iibinayaa waa raashin laakiin waa kala jinsi lacagtii dahab iyo fida ayuu isku iibinayaa ow fidatan buu bidahabin ku iibinayaa ushturida waxaa la shardiyaa amraani laba arrimood baa la shardiyaa alxuluul wataqaabud inuu xaalayoon wakhti loo qabanin wataqaabudu iyo in la kala qaato intaan la kala tegin duuna almumaasala laakiin isleekaansho ayada shardi mahamar hadduu kala nooc yahay oo hal gadbad oo digir ah ayaa waxaad siisan kartaa toban beriisa ayaad siisan kartaa mar hadday kala jinsi yihiin ayada way kala badan kartaa waana siduu xadiidku lahaa faida اkhtalafat hadihi اlasnaafu hadday iskhilaafto fabiicuu kayfa shitum yani waa xaggii kala badinta idaa kaana yadan biyad laakiin waa marka gacan gacan lagu kala qaato waxa kale oo aan intaa raacinaynaa hadda dee dahabkii iyo fidadii laba qaybood baa loo isticmaali jiray xilliyadaa hore lacag ahaan waa loo isticmaali jirayoo diinaarka iyo dirhamku lacagnimo waa loo isticmaali jiroo madruub baa la yidhaahdaa waa markay madruubayni oo kale fuqahaadu yidhaahdaan marka aan yacni qaabkii lacagta iyo shilimada loo googooyo madruub baa la yidhaahdaa marka aan qaabkaa loo googooyna sabaa'ig ama tibri bay yidhaahdaan waa markuu iska kuuskuuska iyo waxyaalaha dhalaashan yahay isaga marka da ama qaab xulliya loo sameeyo markanuu kuuskuuska yahay ama qaabkan xullida loo sameeyo marka laysku iibinayo isaguna waa armaan saddexdii arrimoodba markuu lacagta ahaana isaguna waa la mid haddaba maanta lacagtii dahabka iyo fiddada ahayd dee waxaa bedelay lacagahan waraaqaha ah ama yacnii naxaasa ah culammadu waxay in yar mooyaane isku waafaqsan yihiin inay lacagaha waraaqahaahi halkii dahabka iyo fidada ay fadhiisanayaan axkaamtii ay lahaydonna ay qaadanayaan oo wax lagu kala iibsanayo lagu kala gadanayo oo ribadii ay gelayso oo la sakaynayo culimada qaar baa qabtay inaan riba gelin lacagahan laakiin waa qowl laga xoog mar hadii la sakaynayo oo halkoodii ay taagan yihiin culimada in markaa ribadunu gelayso ayaa badan waana markaa lacagtii dal soo wada saaraba waa jinsi iminka taa somalilandu waa isku jinsi lama kala badin karo marka la isku iibinayo taa etoobiyaanku waa jinsi taa yamanigu waa jinsi taa faranka jabuuti waa jinsi marka iyada la isku iibinaya waa inaan la kala badinin dollarku waa jinsi laakiin haddii ay markaa laysku iibinayo dollar iyo somalilan oo kale haddii laysku iibinayo waa la kala badin karaa laakiin waa inay yadan biyadi noqotaa hasina halkaas ayay warkeed noqonayaan faslun adaakani faasilun mid inoo kala saari way fii ma taqadama wa fii ma saya'tii fi lkhiyaar wuxuu baab yahay fasal yahay khiyaarka waxa la yidhaahdo khiyaar asalkiisu waxaa la yidhaahdaa laba arrimood kooda khayrka leh oo la doono oo ah caqdigan iyo heshiisgan in la sii wado imaa in la fasakhoo la joojiyo khiyaarkuna wuxuu qaybsamaa saddex qaybood mid waxaa la yidhaha khiyaaru اlmajlis midna waxaa la ydhaha khiyaaru shart midna waxaa la ydhaha khiyaaru اlcayb ama khiyaaru tashay iyo khiyaaru naqiisay yidhaahdaan khiyaaru tashahi ayaa markaa kaa qofku uu doonayay majiska ayay u kala qaybiyaan shardi midna waa khiyaar uu keenay ceebuu shaygii la kala ibsaday yeeshay khiyaar waxaa la yidhaha khiyaaru majlisoo waa intaa labada qof aanay kala teginee wax kala iibsamay khiyaar leeyihiin inay caqdigii heshiiska galeen fasaqaan ay ka noqdaan ima inay socodsiiyaan midna waa khiyaaru shardi oo waa saddex maalmood iyo wax ka yar inuu qofku qabsaduu yidhaahdo shayga waa iska soo tijaabinaya waa iska soo eegaya midna waa khiyaaru lcayb ama khiyaaru naqiisa baa la yidhaahdaayo waa marka ay shaygii la kala iibsadee caabi ku soo baxdo iyadana soo celintiisi weeye khiyaarkuna saddexdaa qaybood ayuu u qaybsamaa deriskeenna qaybtiisana halkaa inoogu joogto